kitaabu nikaaxi nikaaxi ayuu kitaab yahay nacam mucaamalaadkiiba halkaan hadda ku dhameeyey buyuucdii iyo ku saabsanayd qeybta saddexaad ee kitaabka ayuu galay waxaana weeyaan nikaaxa ankixada ayuu ku saabsan yahay nikaaxa marka eh, waxyaabaha qoyska dhex maraayo axkaamtiisuna aad bay u fara badan tahay dalaaq asagoo ka faracmaa hadhow marka dalaaqiina waxaa kasii faracmaayo cidadkii iyo waxyaabihii axkaamtaas nafaqaadkiiba haddana kasii farcamaayo muddaa insha allahu tacaala aan ku jiri doonaa ayb can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu waxaa laga wariyay cabdillahi bni mascuud qaala waxau yidhi qaala lanaa rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam nebigu wuxuu nagu yidhi yaa macshara shabaabi dhallinyaroy man istadaaca qofkii awoodo minkum idinka xaalo uu idinka mid yahay alba'ata baa'a qofkii awoodo albaa-a waxaa weeyaan waa qarashka uu ku guursanayo qofka hay ama nikaax awoodi karaba oo xag marka xoog ahaan ku awoodi karo awoodiina haysta labadaba dabcan inay wada kulmaan nacam albaat waxaa lagu macnay karaa qarashka guurka markaas daruuriga oo ah waxaa kaloo lagu macnayn karaa baa-ada lagu macneeyaa awood inuu uleeyahay myani awood jismi inuu uleeyahay nikaaxi nacam hay nin yacni wax nikaaxsan kara inuu yahay oo markaa marka awood uu uleeyahay xagga jismi labadaasbaa baa-ada waa lagu macneeya marka labadana waa daruuri wey qofka inuu jismiyan awood uu leeyahay nikaaxii midda labaad awood oo wax ku guursadaan inuu haysto baa-adii marka daruuriga ahayd inuu gacanta ku hayo ayb falyatazawaj ha guursada ninkii taa awood fa isaga ayaa aqadu laabid badan lilbasari aragga u laabid badan wa isaga ayaa u dhowrid badan lilfarji farjiga waman lam yastadic qofkaan awoodin facalayhi bisawmi soon ha ogaado soona ku dadaalo fainahu lahu wijaa fainahu soonkii lahu wuxuu u yahay isaga wijaaun dhufaan ayuu u yahay wuxuu u yahay marka dhufaanid oo waa shahwo jebin ayb muttafaqun caleyhi xadiidka bukhaari muslim ayaa soo saaray baa-adana marka labada macno aan sheegnay jimaaca in lagu macneeyo ama in lagu macneeyo qarashkii marka guurka mu'natu zawaaj xadiidkan isaga marka waxaa laga qaadanaya in nabiga calayhi salatu salaam dhalinyarada uu ku booriyey guurka inuu ku booriyey taasna marka inay sunno tahay asxaabtuna waa samay jireen cabdullahi bin cabaas radia allahu canhuma wuxuu leeyahay eh, saciid ibnu jubayr baa wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas baa wuxuu yidhi tazawajta ma guursatay buu yidhi iyadoo aan nin dhallinyaro ah aan ahay buu yidhi oo weli gar uusa iisoo bixin markaasa waxaan idhi maya markaasu wuxuu igu yidhi buu yidhi tasawaj guurso fa ina khayra haadihi lummati akharuhaa nisaaa ummaddan kii ugu khayrka badnaa waa kii ugu naagaha badnaayo marka guguurkaas wax faa'iido badan buu keenayaayo faa-iidada uu keenayo waxay tahay waxyaabaha shabaabka ay ku dhumaan ee markaas xaqa ama jidka toosan ka hor istaagayso oo marka ay naaguhu mid yihiin ayuu kasoo ayuu ka yaraynaya taasuna marka inay ka yaraato diinkii nuskiis baa u badbaadaya qofki diintii nuskeedii ayaa u badbaadaya lidaalika marka waxaa weyaan ambiyada ilaahay sunnadooda waxay ahayd inay guursadaan ambiyada waa guursa jireen Eh, siduu alla subxaana watacaala uu sheegay walaqad arsalnaa rusula min qablik wajacalnaa lahum aswaajan waduriya waxaan u yeelnay rusushaasi naago iyo ilmo iyo duriyaan u yeelnay marka ibnu cabaasna saasuu ugu tirtirsiinaya dadka markaa dhalinyarada eh, nebiguna waa kii yidhi marka ummadan eh, maa taraktu fitnatan adara cala rijaali min badan naagaha fitno yacni nimanka naagaha uga dhib badan ma aanan ka tegin uu sheegaayo guurkuna uu yahay waxyaabaha fidnadaas soo yaray kara uu yahay nimaduna ay tahay ay leedahay marka eh, eh, eh, shahwadii ay ku adag tahay falyatazawaj marka culamada in badan oo kale wayaxfaduu nuur ilaahi subxaana watacaala oo axkaamtan guurkana waa loogaga hadlay zinadana waa looga hadlay xumaan xijaabkana waa looga hadlay loo sheegay soon ayuu sameeya ama caleyhi bisoom culimo waxay ka qaataan si kale oo shahwo lagu guda karo oo aan guur ahayn maysa jirin haddii si kale oo shahwada lagu gudadhehefuraya atusawaj nisa waan guuraa faman ragib qofkii nacaa mid ma aha fakaanahum taa waaba yaraysteen ayayaraysteen is yiraadeen ayaabaa igu u yaraysteen bigiisa haddana ruux dembi aanu ku dhac marka inuu cibaadada yaraystaa waa u gar laakiin annaga dembi baan ku dhacaynaa in la dhaafay dembigeenna ma ognin markay saa yeeleen marka eh, ayaa midkood uu yidhi ama ana fa ama ana fa asuumu walaa ufdir ana waan soomaya mana afurayo kan kale wuxuu yidhi ama ana aniga eh, fa usallii habeenka waa eh, tukanaya walaa anaa ma seexanayo kii kalena wuxuu yidhi ama ana falaa atasawaju nnisaa ani naagaha ma guursanay markaasuu nebiga calayhi salaatu wasalaam kii loo sheegay mimbarka ilaahay ammaanay markaa ayuu yidhi idinka miyaa dadka yani dadkiibu u yimid idinka miyaa kuwa saas laga soo sheegay haa markaasuu sidaan yidhi laakinii ana usallii wa anaam aniga haddaan marka nebi maxamed ahay sala allahu caleyh waali wasalam anugu waan tukadaa waana hurdahdeen waa suumu wa uftir waana soomaa mar marna waa afuraa waa atasawaju nisaa naagahana waan guursadaa mar waa soomana marna ma soono naagahana waan guursadaa halkaa marka waxaa lu sheegay sunada nebiga inay kamid ahayd iyo dariiqada rasuulka inuu guurku kamid ahaa faman ragiba can sunnatii sunadeeda qofkii ka leexay falaysa minii ana iga mid ba idan marka waxaad moodaa mar hadalkan eh, dambe jumladan dambe waxaa laga qaadanaya waciid shadiid ah waciid daran ninkii aniga sunadeyda iga mid ma ahay waciid daran waciidkan marka wuxuu ku dhacayaa qofkii isaga u ictiqaadiyo qofkii isaga u ictiqaadiyo in nikaaxa oo laga tagaa ilaahay loogu dhawaado maxaa waxa uu ilaahay ugu dhawaado waa ficil nebigu uusan caleyhi salaatu wasalaam oonu alla ugu dhawaado laba shayba marka bidca ka timaado shay waxaa weeyaan qofku inuu waxyaabo turuugtooda waxyaabo waxaa jira ka tegistooda aan ilaahay loogu dhowaanin nebigana uusan ugu dhawaanin waxaa ka mida ah matala nikaaxa xalaasha oo laga tago haduu yidhaha matala hilib ma cunaayo ilaahana ugu dhawaanay hilib cunis la-aanta taa maahan marka ma ahan dib wax wanaagsanaa bidcow qofkaas ku dhacay maxaayale wuxuu soo gelaya wuxuu xarimaya o iska xarimaya waxaay alla u baneeyey wuxuu soo gelaya marka qul ara-aytum maa anzala allahu lakum min risqin fajacaltum minhu xaraama waxalaala qul allahu adina lakum am cala allahi tafkaruun maxaale asalku waxyaabahan mubaaxay ahay laakiin hadduu iskaga tago isagu inuusan ishtihaynaynin markaas ama in cudur ay ku ridayaan oo kale uusan caafimaad ahaan dhib male taas laakiin tadayun ahaan ugama tegi shay xalaalo ilaahay baneeyey tadayun ahaan inaa uga tagto waa waa bidcay noqona turuugta qaarna ilaahay baaba lagu caabudaa waa maxaa kuwaas waa wixii nebiga uu ka tegey iyadoo muqtadihii keeni lahaayna uu qaa'im yahay maanicna uusan jirin turuugtaas ilaahay baa lagu caabudaa oo asxaabta waxaad arkaysaa lidaalika iyagoo dhahaayo waxaas nebiga ma samey jirin annaguna ma samaynayno taas marka waa sunno marka turuugtii waxaa kasoo baxayo wax qaar sunno ah iyo qaar bidco ah sida ficilkuba uu uga soo baxaayo qaar sunno ah iyo qaar bidco ah oo ficil nebigu aanu samayn haddaa ilaahay ku caabudin waxa weeyaan waa wa wa waa bidcad ku dhacay kii nebiga sameeye haddaa samaysana waa ku dayatay rasuulka alayh salatu salam saa darteed inkastoo ficilka tarkigu laftirkiisa uuba ficil yahay siday culimmada in badanoo kamida ay caddeeyaan haddana marka xataa haddii la kala gediyo macnahaas baa kasoo baxaa mushrikiintana in badan ilaahay markuu ka sheekeynaayo waxay alla ku caabudi jireen turuug aan loo dirsanin oo suurat lancaam aaday uga buuxdaan qad khasira aladiina qataluu awlaadahum safahan bigayri cilmin waxaramuu maa razaqahum allahu iftiraaan cala allah waxay iska yani waxaa khasaaray eh, kuwii alla liqihiisa beeniyey iska xarimay kuwii ilmahooda dilay yani safahan bigayri cilmin waxaramuu maa razaqahum llahu iftiraan cala allah iska xarimay wixii alla uu ku arsuqay iftiraan cala allah been abuur alla ay ku been abuuranayn dartiis marka zuhdiga qaarkiis marka dadka waxyaabaha laga zaahidayo marka culamada waxay dhihi jireen zuhdiga waa wara waxaa dhici karta qofku haysto oo yani yani adduunyadiisa ku dhex jiro haddana inuu zaahid noqon kara maxaa yl qofku hadduu mar wari uu yahay xalaal meerad uu yahay zaahid waa qofkaas isasaasay culimadu zuhdigu maa qofku inuu isqallajiyo oo isaga dhanba marka uu wax basaasan oo u ekaado hadow doonana marka uusan waricba uusan ahayn taasoo kale taasoo kale zuhdi maaha saca ayb waatazawaju nisaana waan guursadaa faman ragiba can sunatii qofkii naco falaysa mini aniga mid ma ah mutafaqu calayhi wacanhu qaal waxaa laga weriy isla anas qaala waxau yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu ahaa ya'muru mid amro bilbaa'ati zawaaj guurku amrayo wayanhaa nebigu wuxuu reebaya can tabatuli ayuu reebay yanhaa wuxuu reebaya nebigu calayh isalaatu wasalaam can tabatuli guurka in laga go-o oo cibaadada cibaadan u go-a in la yidhaha guurkii laga go-o laga tago nahyan reebid shadiidan adag buu reebaya yaquul wuxuu dhihi jiray tazawajuu warguursada alwaduuda yani mid tazawajuu guursada alwaduuda midda marka ninkeeda isjeclaysiiso isjeclaysiinta badan alwaluuda oo dhalmada badan guursada inii anigu mukaatirun mid idinkugu faanayaan xagga tirada bikum idinka alambiyaa ambiyadan idinkugu faanaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaama xagga yani badnida yaan ambiyada ilaahay kalean idinkugu faanaya inaan ka dad badanahay aniga saa darteed marka badiya guur alwaduud waxa weye waa midda nin isjeclaysiiska badan nacam ayb oo ninkeeda isjeclaysiinayso ama naxariista badanna waa la layihaa alwaluudana waxaa weya midda dhalmada badanoo dawaanta qofku markuu guursanayo de inay dhalmo badan tahay in kale ma aqoon karo waxaa laga yaabaa qofkan marku haweentan guursanayo inay ilmo badan dhalayso inay ilmo yar dhalayso inaysan waxba dhali doonin adiga ma ogin laakiin culamada waxay yidhahdaan waxaa looga qiyaasanaa badanaa laga fiiriyaa dadka iyada marka hooyadeed iyo dadka markaa habaryayaalkeed iyo meelahaasaa laga fiirsadayo wallahu aclam kulley nebiga calayhi salatu salaam saasuu sheegay walahu shaahidun rawahu axmedu wasaxaab bin xibaan ayb waana xadiis saxiix oo shawaahidiisu saxiix ku yahay tabatulkana waxaa la yidhaha naagaha oo laga go-o nikaaxa laga tago ayaa la yidhaahdaa ayb midda waduudada ninkeeda isjeclaysaysana de khayrkay isku jeclaysiina khisaalulkhayr bay leedahay a lagu jeclaanaya marka ayb walahu shaahidun buu xadiidku leeyahy min cinda abi daawuuda wanasaa-iy wabni xibbaana ayضa min xadiidi macqil bni yasaar ayb shaahidkaa marka isaguna waa xasan tazawaju lwaduud alwaluud fainii mukaahirun bikum lumam wacan abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sala allahu alayh ali wasalama qaal tunkaxu lmar'atu intaanu dhow ahayd naagaha marka in yani waxaa guurka in in laysku booriyo tunkaxu lmar'atu haweeneyda waa la guursadaa buu nabiga yiri haweenka liarbacin baa loo guursadaa bimacnaa waxaa weya sharciga hadda maahane dadka naaguhu afar unbay u guursadaan wixii guur raba markaas afaray ka feeriyaan naagaha afar meelood baa ay ka feeriyaan limaalihaa maalkeeda oo qaar maalkaa loo guursadaa hadday maal badan tahay walixasabihaa nasabkeeda inay nasab fiican ka dhalatay iyo wax lamida nacam dad yani nasab waxaan ujeedaa marka eh, eh, qabiilkeedu qabiil fiican inay yihiin maalan ayb welijamaalihaana waa loo guursadaa qurux iyada markaas ay leedahay weli diinihaana waa loo guursadaa afartaasay dadka feeriya maagtan yay ka dhalatay maal ma leedahay diinteeda say tahay eh, qurux ma leedahay intaasaa laga feeriya fadfar ku liibaan bidaati diini diinta tan u saaxiibka ah adiga taribat yadaaka gacantaada dhulka ha dhacday maa habaar hadda ma looga qasday taribat yadaaka waxaa weye hadal afka ou bartay takiladka umuka oo kale waa habaar hadda loogama jeedo laakiin hadal afka ou bartay oo kelima jaariya cala lisaan afartan marka nebiga marka hore waxau sheegay naayo afartan in guursta qaarkamid laakiin nebigu wuxuu dooray oo qofka uu u dooray diinta in laga feeriyo muhiimka taas haddaad diinta iyo saddexda kale isku hesho falila alxamdu laakiin adig diinka muhiima ku ahaay haddaad diintii iyo hal midoo kuwaas kale kamida ah isku hesho waa sidii la rabay haddaa laakiin saddexda kale hesho diintii aada wayso iskaga tag naagtaas diinta ilaa muhiim ah. asal macnaha waxay diinta horta waa inay meesha iyada ku jirtaa haddii ay keligeed soo harto waa fiican tahay oo saddexda kale la waayo baynamaa haddii saddexda kale la helo diintii la waayana faa-iido aysan hayn waana shay mujarab oo la ogyahay qofku haddii diinta ay yani diin uusan wax ku feerinin oo qurux keliya oo wax ku feeriya waxaa weeyaan insaanku waxaa weeyaan marka hore sida u gelayo marka dambe oo muddo la joogo fikirkiisu waa isbedelaya fikirkiisu waa isbedelaya quruxdiina waa isbedelay meesheedii hore ma taagnaanaysa marka hadda waxaa wey waa laysnacaa marka hadii laakiin khisaal ilkhayr iyo diin laysku doortay diintaa laysku agjooga inta sida badan waa sida haalibka ah badan marka diintu inay marka muhiimadeeda ay lahaato intan kale hadda waa xaaraam lagama wado inaagtii laga fiirsado intan kale waa ka fiiri kartaa laakiin diinta ayaa asaasi ah muttafaqun caleyhi maca baqiyati sabca lala xadiidka bukhaari muslim baa weriyeen toddobada kale inta soo hartay toddobada inta kasoo hartayna way weriyeen wa canhu waxaa laga wariyey isla abi hurayra ana nabiya sala allahu alayh waali wasalam nebiga kaana wuxuu ahaa idaa rafa'a insaanan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa haddii qof uu bogaadinayo markaa qof haddii uu bogaadinayo manaa waxaa weya alrafaa waa almuwaafaqatu xusnu lmucaashara kaana idaa rafa'a insaanan muxuu ahaa haddii insaan uu bogaadinayo idaa tazawaja hadduu guursado insaankaasi qaala wuxuu dhahay baaraka allaahu laka allah ku barakeeyo allah barakeeyo wajamaca baynakum waa dhexdiinin allah ku kulmiyo fii khayrin khayr allah ku ururiyo wajamaca baynakumaa fii khayrin saas dhihi jir baaraka allaahu laka allah kuu barakeeyo adiga wabaaraka caleyka korkaadan allah ku barakeeyo allah barakeeyo wajamaca baynakum waa dhexdiinan allah ku kulmiyo fii khayrin khayr allah ku ururiyo oo labadiina khayr allah isu keen keeno jamaca baynakumaa fii khayrin khayr dhexdiis allah isku keen ururiyo rawaahu axmed walarbacatu saxahu tirmidi ibnu khuseymata bn xibaan ayaa weriyey baynamaa je markan halkan waxaa lagu khilaafay jaahiliyadii baa lagu khilaafay sharcigu wuxuu dhigaa sidaan baaraka allahu laka wabaaraka caleyka wajamaca baynakumaa fii khayr qof in alla khayr iyo wanaag looga baryo baynamaa jaahiliyadu ay dhihi jireen eh, birafaahiyati walbaniin ama birafaai walbaniin dhaqan wanaagsan arafa waa dhaqan wanaagsan muwaafaqada muwaafaqo iyo wiilal aan idiin rajeynayna saasay leeyihin marka wax kale ma fiirnay wiilal unbaa u daran keliya wiilasha ma kuwa bara kale ma noqon doonaan maxay noqon doonaan ma dan kamale waxaas jaahiliyadu marka iyagu gabdhahana waa necbanay soomaalidu naftirkeeda waxaasoo kale marka waa isticmaalan marka soomaali naftirkooda waa wiilal lamada isugu duceeyaan hadba qolaba marka si unbay ayay dhahdaa laakiin muhiimka waxaa weeyaan marka wiil keliya ma ahane barakada in laisugu duceeyo midaan nebiga aan ah wax kale lagu doorsanin oo marka haddii midaan inta laga tago hadhow marka wax kale laysugu taaniyadeeyo waxay noqonaya tastabdiluuna aladii huwa adnaa biladii huwa khayr wax liito oo caado jaahiliya in lagu bedesho yani dhaqankii nabigeena calayhi salaatu wasalaam waxaa diinta yani ilaahi subxaana wa tacala markau leeyahy ina hada alqur'aana yahdii lilatii hiya aqwam qur-aanka dadka wuxuu ku toosiyaa lilatii hiya aqwam dariiqada ugu toosnaanta badan ayuu qur-aanka dadka ku hanuunina marka laleeyahay waxyiga sidiisaba waxaa weeyaan meel walbo mas'alo walba dariiqa ugu fiican oo ugu toosnaan badan buu kugu hanuunina hadda inta aan soo marayna baabulcibaadaat waa soo marnay afartiisa baab oo salaadii iyo zakadii iyo soonkii iyo xajkii kadib buyuucda cibaadaad cibaadaadka marka la joogo islaamku wuxuu kugu haynaya dariiqa ugu toosnaanta badan guluwina male ifraadna male dadkuna isma addoonsanayo ilahay keligiisa addoon loo noqona mucaamalaadka haddaad fiiriso cadli qofka wax gadanayana lagama gardarnaanin kan wax gadaayo lagama gardarnaanin dadkii lagama gardarnaanin waxaa marka waxaa lagu jaangooyey cadaalada sharciga ku socdaa wasiyadii iyo abwaabtii hadda aan soo sheegayno kitaabka noogu soo hormarto dhan waa kaas nikaaxii waa kana isaguna nacam axkaamta nikaax waxaad arkaysaa in diinta islaamku ay martay dariiq dariiq ugu fiican oo caqliga saliim kale oo tusaayo baynamaa haddaad aragto dadka kale ee aan marka islaamka aan ahayn dariiqooda marka ay wax isaga dhalaan waa fasaadeen aada ba u fasaadeen marka waxaan diinka islaamka in lagu farco waxaa ogaa kara marka diinka islaamka dariiqadiisu inay dariiqo fiican tahay qofkii yani dhaqan kale arko ama marka eh, dad si kale u dhaqmaayo arko ama asaga laftirkiisa kasoo dhex baxo dhaqan foolxun qofkii kasoo dhex baxo ayaa wuxuu kasi karaa yani miirkiisa wuxuu ku fiirinaya diinkan islaamka dariiqadiisu inay xaq tahay ilaa haddii wuxuu ay iska noqdaan aabbahe ahaa jira awoogay ahaa jiray makuu dhadhamaayo sidii loogu talagalay ma kugu dhadhamaayo taa janaaza haddaa fiiriso dariiqa ugu fiican oo meydka aan loo darnaanaynin dadka raacaya aan loo darnaanaynin dadka marka eh, eh, laga dhintay waxyaabaha laga rabo sida loo sabar siinaayo waa yaabaysaa maa keligeedaaba lagu soo islaama islaamka maxaasintiisa haddii laga hadlayb laakiin waxaa weyan de islaamkii maxaasintiisii waa waa kutubtay ku dhigan tahay dadkiisii lagama arko dhibaatada anagina lagama arka nacam ilaa marka annaga nalaga arkaayo ficilkeenna wuxuu toosi karaa umar dhan qowlka iyo ficilka ficilkaa horeeya aadna wax u toosi ayb marka islaamku marka waa bedelay baaraka allahu laka wabaaraka calayka wajamaca baynakumaa fii khayr buu ku bedelay saa in la dhaho marka kuwa u gaala raacyadaa marka waxay leeyiin dhaqan carbeed waa waxaan ma rabno annaga dhaqankii soomaaliga maa laga tegaa iyo kuwa u doodaad arkaysaa adciyadan iyo dacooyinkan iyo waxaanba aan shuqul kulayn dhaqan carbeed isaga arka nacan hay kuwaasi marka waxaa weye maxay muslimiin ku yihiin wacan cabdillahi annahu marka nebi maxamed sala allahu alayh waali wasalama tusaalena looga dhiga nebi maxamedna carab u ahaa marka carab nebi maxamedaan ka raacayna sidii uu nebi maxamed wax yeelay sala allahu alayh waali wasalama nala faray ama ninka yani hindigaana waa la faro muslimka kan afrikaankaana waa la faray midka cadaankaana waa la faro ama yurubiyaanka waa la faray kan yani carabkaana saasoo kale isna adoon uyilo la faray laakiin waxaa weya qofka carab uu ku marmarsiyoonay diin ilaahay uusan rabin lidaalika culamadu aaday u necbanaa jireen dadka la dhaho shucuubiyiinta dadka carabta neceb waxaa la dhihi jiray ashucuubiyuun ayaa ayaa kutubta saasaa laqabkaas ay leeyihin waa firqa wa firqa jiri jirtay oo la yidhaha waana ku arkay taraajimta ragga qaar oo laleeyahay marka fiihi nazcatun shucuubiyatun aa ku jirta yani carab nacaybaa ku jiro carab nacaybku marka waa dhacni w qofka marka hadhow waa diinkiisu wuxuu ku noqonaya madcuun maxaa yaele yani qofka hadda carabi waxa uu u dhacninaa wax kale ma ah waa diinka waa ujeedaa marka gaaladu say ugu dadaalayaan in yani iskooladan af carabiga lagu dhiganaya luqada carabiga in la bedelo waa maxay iskoolkii af carabiga tiro batay soomaaliga waa laga tegay soomaalina u danay maayaan gaalada soomaalina ma rabaane marka hore af carabigaasaa laga bil adiga iyo diinkaa laidin kala goyna calaaqada qofka diinka oo laleeyahay luqadaanay ku xiran tahay marka adiga iyo diinka markii la idin kala goyo soomaaliyaa raba marka hadhow soomaaliguna halkaasu ku tegay turkiga waxaa haystaa ku qabsanaya hadhow marka ninkii la dhihi jiray atator turkiga wuxuu ku fardiyay in aadaanka af turki lagu adimo salaadii turki lagu tukado wax walba carab dhan carab carab ka fogaaday hadda maxay ka faa-iideen waa kuwaan hada turkiga ajhal naas waay fi lcaalam diin markay noqotay iska juhaal waay akaruhum juhaal waxa ka dhigan waxay tahay calaaqadaas carabnimada laga goynayo marka maanta dhan meel kale ha u malayn marka laleeyahay af ingiriisa af soomaaliya kow laga dhigaa af ingiriisa lagu xijinaa Eh, anagii markana laga dhigayo dhowr af naloo sameynay af soomaaligii laleeya intaasoo lahajaada la kala qoraa lahajaadkaasa waxaan lagu suubina kulli muslimiinta la raba in lagu kala farqiyo luqada carabigana looga fogeeyo wax kale dan kale mala laa lahajaysan u danaynayn walaa af kalaysan u danaynayn ayb qofku marka intaas loo dareensanaado haddii lagaa soo galo dhinaca waxbarashadana ama dhinaca yacni tacliimta lagaa soo galana waa kuu dhamaata faa-iido yeelan maysa ilaa ragga qaarkood ay ku doodayaanba qur-aanka maxaa ba-ay anaga carab maxaan ka rabnaa qur-aankan af soomaaliya lagu akrisan karaa rag dhexayaa joogan marka waxaa weya kuwaasoo kale de zandaqada waa waa daahira min kalaamihim ay ka daahireen inaysan diin rabin qur-aan rabin dadnimo aysan rabin dadkii marka laa fi dunyaana wax uma qabanin dadkoodii diinkii ilaahayna saasay dhib ugu yihiin iyo dur ugu yihiin marka dad waxaa weya iyaga dhan dhib ugu joogo dhib u joogo ilaahay ummaddaha ka qabta saasaan ilaahay subxaana watacala ka baryayna maxaa yale qofku hadduusan meelna ku roonin uma muxaajiro ku gaalo iska ah maca daalika laakiin cala alaqali madaxdooda waxay ku qabaan yacni amnigaas iyo wax unbay u ilaaliyaan maslaxadooday ilaaliyaan yacni dad aan maslaxadii dadkana ilaalinaynin diintii ummaddana aan ilaalinaynin oo aan dadkii u dhaafaynin diinkoodii maxay yihiin marka iyagu marka aswa min waa kufaar waa ka hooseeyaan kufaarta waana muuqanaysa munaafiq waa ka hooseeya gaalka gaalka asliga ee munaafiqa munaafiqa ah hooseeya ayb marka waxaan oo dhan waxay u adeegayaan waxaa weeyaan luqad carabi ha laga tago soomaali carab ka baxdo carab saan waayo waxaa loo leeyahay dhan waxaa waaya diinkaas ilaahay subxana watacaala ayb nin carab oo dambaabay oo diinka ilaahay ka tegay qiiro ay ka qabaan iyo nacayb ay nacab yihiin dan laha ah, nin caraba ah diinta ka fogaado nacabna maaha ujeeda hadday ahaan lahayd diinta ilahay diinta ilaahay bay kaalmay lahayen ah, iyagaana iyagaana ka daran oo diin ilaahay hadday noqoto ayb tanaa marka uu ku bedelay nabiga calayhi salaatu wasalaam can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal callamanaa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxuuna baray atashahuda atixiyaadka atashahuda buuna bare dheh shahaadada eh, yani shahaadateynka in la dhaho fi lxaajati lagu dhaho yani danta xaaje marka laleeya khudba iyo wax lamida oo waa maxa marka tashahudka uu sheegay ina alxamda lilah naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina man yahdihi illahu falaa mudila lah waman yudlil falaa haadiya lah waashhadu an laa ilaha ila allah waashhadu ana muxamada cabduhu warasuuluh tashahudkii marka waa kaasa khudbat lxaaja layraa wayaqra-u halaata aayaatin buu aqrinaya saddex aayadood oo markaa yaa ayuha naasu itaquu rabbakum iyo ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati iyo ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawlan sadiida rawahu axmedu walarbacatu waxasanahu tirmidiy walxaakim khudbat lxaaja midaan layraa marka halkan waxaa loo keena marka khidbada iyo naagaha naagta la doonayo ama caqdiga nikaaxa in lagu furfurto marka caqdiga nikaaxa la sameynaa khudbat lxaajada in lagu furfurto ayb khudbada xaajadana marka waxaa weeyaan meelo maxaafisha nebiga uga furfuran jiray sida badan sida jaabirna uu werinayo sheekh alalbanina risaalo yar uu ka alifay xadiidkan khudbatulxaajada uu ku jamciyey nacam aad marka u faa-iido badan alfaadda wixii saxiixa iyo wixii daciifa iyo uu ku kala soocayo amaa macaanideeda iyado macaani aada u ballaaran baa ku jirto marka macaanida casharka dambaan ugu soo noqon doonaa billahi tawfiiq wasala allahu wasalama calaa nabiyina muxamedin waaalihi saxbihi maxamed alxamdu lilahi rab lcaalamiin wsala allahu wslm cla nabiyina mxamed waalihi wasaxbihi ajmaciin ama bacdu wacan cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal waxaan soo haynay kitaabkii buluq lmaraam min adilati alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah waxaan joognay kitaabu nikaax qaala alxaafidu raximah llah can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal waxa uu yihi calamanaa rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam alxamdulilahi rabi lcaalamiin sal la waslam ala nabiyina mxamedi waali saxbi ajmaciin ama bacdu waxaan soo helnay kitaabkii buluq lmaraam min adilat alaxkaam lilxaafid ibni xajar alcasqalaaniyi raximah llah qala alxaafidu raximah llah can cabdillahi bni mascuudin radia allahu canhu qaal cabdullahi bni mascuud waxau yihi calamanaa rasuulu llahi sala allahu alayhi waalihi wasalama rasuulkaana baray atashahuda ataxiyaadkiibauna baray atashahuda waxaa tiraahdaa shahaadaysiga ayuuna baray filxaajati lagu ashhaato xaaje iyo dan marka laleeyahay tashahud in la sameeyo ashhadu an laa ilaha illa allah ashhadu ana maxamedan cabdu rasuuluhu la dhaho <clears throat> khudbatlxaajadii waa meesha waxuu ku sheegay ina alxamda lilahi naxmaduhu wanastaciinuhu ina alxamda ammaan oo dhan lilahi alla alla usugnaatay <clears throat> ammaan oo dhan ilaahay bay usugnaatayo jumla ismiya lagu ammaanay ayaa ayaa alla subxaanahu watacaala yani ammaanta ay ku dhacday ina alxamda lilahi taana marka waxay kutusaysaa waxaa weeyaan jumlada ismiyada waxay tustaa hubuud iyo dawaam iyay tusay nacam sidaa darteed marka xamdi sugan wa xamdiga nacam ayb haddana markaasaa iyadoo ficlana lala yimid naxmaduhu la yii waa ammaanaynaa ilaahi subxaana watacaala labadii marka jumlaba waa lagu keenay ayb waxa ilaahay lagu ammaanaana subxaana watacaala waxaa weeyaan sifaadkiisa ficligaa ilaahay lagu ammaanaa iyo kuwiisa markaas eh, eh, badanaa marka sifaatkaas ficil ficliga ilaahay waxa uu dadka u sameeyo unbaa ka dambeeya xamdi haddaad aragto badanaa afcaal ilaahay oo dadka uu ku dhaqaaleynayo yaa mar walba ka dambeeya nacam daatada ilaahay subxaana oo saafta ay ku sifoodo sifaatulkamaalkana ilaahay waa waa lagu ammaanaa nacam ayb saa darteed marka culamada waxay leeyihin qofka hadduusan ba aaminsanayn sifaatka alle daatiga ah iyo kuwa alle ee ficliga ah waxa weeyaan maba ammaani karaba ilaahay hadduu maanta dhan alxamdulilah dhahaayana waxa weeyaan ictiqaadkiisa iyo qowlkiisa hor iska horjeeda haddaad u fiirsatana waa saas waayo alxamdu lilahi rabi alcaalamiin aan lagu ammaano ilahay alxamdu lilahi aladi anzla cala cabdihi lkitaab walam yajcal lahu ciwaja alxamdu lilahi aladi khalaqa asamaawaati waalarda wajacala adulumaati wannuur uma aladina kafaruu birabbihim yacdiluun ama ficil ilahay baa lagu xijiyey soo ma jeedin wahaakada haddaa aragta marka ammaanta ilaahay iyo yacni ammaan alla oo afcaashiisa la ammaanayo ama la ammaanayo daatadiisa oo sifaadkeeda la ammaanayo yaa mar walba ka dambeeya marka xamdiga wuxuu laasimsanaa marka qofka inuu rumaysan yahay sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala sheikhu lislaam ibnu taymiyana saas qaacidadaas ayuu ishaara risaalo uu ka alifay asifaat alikhtiyaariya risaalatun fi sifaati alikhtiyaariya naxmaduhu waan ammaanaynaa alla subxaanahu watacaala wanastaciinuhu waan kaalmo weydiisanaynaa allaan ammaanaynaa waana kaalmo weydiisanaynaa halkan marka waxaa ku jira iyadana maradi alxamdi loo sugay wanastaciinuhu allaan kaalmo weydiisanaynaayo waxaan ka kaalmo weydiisanaynaa cibaadada iyo iyo umuurahan inuu nagu kaalmeeyo oo nikaaxan uu kamid yahay wanastakfiruhu ilaahay baan dembi dhaaf weydiisanaynaa dunuubteenna xamdigii istikfaarta in badan waa israacaan ayb tasbiixda iyo taxmiiddana in badan waa israacan subxaan allah addoonku markuu leeyahay nuqsaanu ilaahay ka hufaa alxamdulilah markuu leeyahayna sifo kastoo ammaan ammaan leh oo ilaahay isku tilmaamayba u sugayaa ayb allahu akbarna iyaduna waa ammaan istikfaartuna addoonkaan hadlaayo cajzigiisay tuseen in addoon mudnib oo dembaabayo inuu yahay oo alla u dembi dhaafaan oo u baahi u qabo oo u baahan yahay ayb wanacuudu billahi ilaahay baan ka magan min shuruuri anfusina nafafyaalkeenna sharteeda shuruurteedan ilaahay ka magangelaynaa halkaana marka isticaadaa ilaahay lagu caabudayo magangal ah magangal ayaa ilaahay subxaana watacaala lagu caabudaya midda kalena waxaa weeyaan shayga ilaahay laga magangelaa laba u waay imaa ilaahay in laga magan galo ciqaab iyo imaa ciqaabta asbaabteeda in laga magan galo isticaadada dhan labadaas iyadana ku dhacdaa imaa in laga magan galo allah subxaana watacaala ciqaabkii iyo imaa in laga magan galo asbaabta ciqaabka markaa keenaysa ayb taasayna u badan daad isticaadadii nebiga aada soo istixdaarsato kulligeed saasay u wada badan tahay allahuma inii acuudu biridaaka min sakhatika wabimucaafaatika min cuquubatika cuquubadii baa ilaahay laga magangelaa waxaa laga magangelaa caradii cuquubada ilaahay maxaa keena caradiisaa keenaysa wahaakada kulligeed saas waay waxaa kaloo lagu cadaynaa naftaadan adiga ku kalxamaha kugu jirto shuruur inay ka buuxdo ood uga baahan tahay inaad u baahan tahay inaad ilaahay subxaana wa watacaala aad ka magan gasho shuruurtaas dhibka badan oo haddii lagugu sii dayn lahaa naftaada sharteeda iyadaaba ku halaaji lahaydba keligeed marka ilaahay subxaana wa tacaala caween shartaas nufuusta nufuusteena ku jirto yaa rabbi ka magangelaynaa subxaana watacaala man yahdihi illaahu axadkii alla subxaana watacaala u hanuuniyo falaa mudilla ku baadiyayaa lahu isaga uma sugnaanin axad baadiyeeyaa ma jiro qofku ila hanuuniye waman yudlil qofku alla dhumiyana falaa haadiya lahu axad hanuuniyaa ma laha hanuuniye aan alla ahayn ma laha halkaan waxaa laga qaadanaa qadarka oo axadka xaqiiqada oo wax baadiyeeya hanuuniye hanuuniya inuu allah subxana watacaala oo waxay radinayan marka eh, dadka eh, iyagu qabo eh, in addoonka uu ficilkiisa abuuranaayo hanuunkana uu isaga abuurto baadidana isaga u abuurto muctasiladay marka radinaysaa ayb lidalika yani faatixadan had intaan aan soo sheegnay badanaa faatixadan waa ku wada jiraan alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin waa xamdigii iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin ihdina siraada almustaqiim waa ujeeda lidalika ibn lqayim kitaabkiisa layihaha madaarij saalikiin bayna manaazili iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin faatixada dawaaifta ahlubidcada dhan waa radinay faatixadaa radinayso nacam ayb oo jabriga waa radina nacam oo waxay radinaysaa qoladan marka qadariyada waa radinaysaa wax jahmiyada waa radinaysaa wax ay dhaafaysa malaha nacam maxaa yele iyaaka nacbudu marka laleeyahy adoonku inuu qasad leeyahay jibriya meeshaasay ku tagtay wa iyaaka nastaciin marka laleeyahy ilaah adaanku kaalmo weydiisanaynaa ihdina siraata almustaqiim inuu xanuuniye ilaahay oo addoonka uusa ficilkiisa abuuro karin waxyaabahaasoo dhan marka ayay lamid tahay ducadaana waashhadu an laa ilaaha ila allahu waashhadu waxaan qirayaa oona ictiraafaya an laa ilaha macbuud xaq lagu caabudaa ma jira ila allah alla ma ahni shahaadadana dabcan waxaa loogu doortay shahaadada cilmi iyo ictiraaf iyo keyrka ood u sheegto intaba waa wada kulansanay ay waa ogaal waxaadan ogeyn maka mar qofku maka markhaati kaco waxaan ka markhaati kaca markaa le horta waa waa og tahay shaygaas banaankaa usoo baxsatay dadkiina waa u bandhiga iclaamna waata dadkiiaad u sheegaysaa naam wa an laa ilaha ila allahu waashhadu ana muxameda cabduhu warasuuluh ayb culamada waxay yidhahdeen naxmaduhu wanastaciinuhu wanastakfiruhu wanacuudu billahi min shuruuri anfusina damiiru ljamci maanta dhan waa ku gaalimo weydiisanaynaa dembi dhaafanka waa waa ku ammaanaynaa nafteena shuruurteedan kaa magan gelaynaa waashhadu marka ayaa layidhi marka dambe khitaabku waxau noqday khitaab oo qofka mutakalimkaa ku kooban wanashhadu lama dhihin sababtoo ah shahaadada laysaga mawakiilo noqdo shahaadada niyaaba ma gasho iyada nin kastaa goonidiisa looga rabaa ama istikfaarta qof inuu ku istikfaar dalbo waa laga yaaba laakin shahaadada hebelow adig ii dheh wax jira ma aha saa darteed baa marka waa ashhadu loo keenay marka damiirka mutakalimka adkaarta mar walba haysdhihi waa fududdahay iyo laqba af soomaali iyo ha ku gaabsanin weligaa sababtoo asraar aad camiiq ah ku jirta saa darteed kutubaha adkaarta sharaxdo fatxulbaariga oo kale iyo kutubaha sheikhulislaam iyo ibnulqayim iyo aad in loo fiiriyo waa laga maarma iyo ibnu rajab kutubtiisa iyo wayaqra-u halaaa aayaatin marka dadkii marka meesha isugu yimaada waxaa la faraa madaxu akrinaa saddex aayadood buu akrinaa marka saddexda aayadoodna waxaa weyn ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha xaqa tuqaati wa fii suurati ali cimraan ya ayuha nnaas itaquu rabbakum aladii khalaqakum min nafsin waaxida wa fii suurati annisa bilawgeeda iyo ya ayuha aladiina aamanuu itaquu llaha waquluu qawlan sadiida oo ah suurat laxzaab idan ee aayadda ku xigta marka taqwadii baa dadka marka waxa laysugu yimidna jimaacu lamri taqwa dadka meesha isugu imaanayo arrinta qof walbaa laga rabo oo yani arrimaha dhan ururinayso muhimadda weyn ah in alla laga cabsado waana midoo alla u dardaarmay dadkii hore iyo kuwii dambaba walaqad wasayna aladiina uutu lkitaaba min qablikum wa iyaakum an ittaqu llah marka goob laysugu yimaado taqwa inay ka marnaata lama rabo waa in dadka marka loo dardaarmo alla ka cabsiga dadka markay safrayaanna nabiga u dardaarmi jiray zawadaka allahu bitaqwa iyo inuu yiraahdo nabiga caleyhi salaatu wasalaam itaqi llaha xayumaa kunta waatbici sayiata alxasanata tamxuha wakhaaliq innaasa bikhuluqin xasan wakii u dardaarmay mucaad iyo jund iyo abu dar sidoo kale ibnu cabaas taqwa u dardaarmay ixfad illahi xfadka ixfad illaha tajidhu tujaahak ixfad illah waa taqwadii ayb iyadaasaana wax walba ay ku waxaysmaan marka waxaa la rabaa marka taqwada qofka mumin muminka inaysan marna maskaxdiis ka marnaanin khusuusan dadka dalabatulcilmiga iyagu dadka kale waa ugu awleysan yihiin taqwada darsi cilmiga haddii taqwa aan laysu dardaarmin ama meeshiiba alla ka cabsi oo ka maqnaado waxaa weeyaan darsigaas baraka ma laha aimada marka taraajimta hadaad akrisaan waxaad arkaysaa aimada qaarkood oo darsi kastoy jeedinayaan wacdiba uusan ka maqnayn markaasaa aimada kale waxay leeyihiin walidaalika saasaa marka duruustiisa ay u barako badatay kutubtiisu ay u barako bateen ayaa lagu leeya nacam waxyaabaha marka barako u yaala cilmiga iyo wanaagga waxaa weyan taas waay laakiin haddii majaalista eh, dalabatulcilmiga qiila waqaala iyo kan wax ka sheeg kan saandha iyo kan dulmi ay noqoto waxa weeyaan baraka ma jiraysa nacam barako yeelan maysa nacam a'imadii xadiidkana kulligood waxa weeyaan dad marka alla kacabsiga iyo zuhdiga iyo waxa weyaan aada la yaabaysay ahayd nacam ayb abuu xaatim zuhdiga waxbuu ka alifay imaam axmed zuhdi waxbuu ka qoray yani bukhaari kitaabu riqaaq buu ka qoray yani ma ahayn keliya aimo oo yani marka qofka waxaa laga yaaba inuu arko keliya fulanun daciif hiqa yani kadaab iyagoo dhahaya keliya inuu intaa keliya in inay hadalkoodu intaas inuu ahaa inuu umaleeyaa laga yaaba ardayga nacam laakiin dad waxay ahaayeen marka manhajkooda oo kaamil ahayo yani zuhdi iyo taqwa iyo diintii ilaahay oo la difaaco oo la kala shaandheeyo kama kama marnayd rawaahu axmed walarbacatu waxasanahu tirmidiy walxaakim khudabkuna waa looba in marka khudbatulxaajadan badanaa nabiga caleyh salatu slam khudabka jumcada wuu ku akri jiray sida xadiidka jaabir iyaba uu tusaayo marka khudbadan waxaa weyaan marka iyada waxaa qofku eh, khudbatulxaaja lagu magacaaba waxaa loogu magacaabaana waxay tahay eh, dan qofku marka uu leeyahay ku bilawda arrin muhiim ah marka uu ka hadlaayo iyadoo ku bilawda marka dadka qaarkoodna waxaa iska juhaasha bisinka xataa ka bilaabi maayaan qudabkooda iyo waxaas waa daba go-an yihiin marka macnaa waxaan ujeedaa waxaa weeyaan wax baraka yeelan maayo kastoo xadiidka hadduus xataa ansixin laakiin baraka ma leh mar haddii khudbadiiba alle rasuul ay ka mira aan lagu sheegaynin oon lagu ammaanaynin maxay tare maxay taraysaa marka naam wacan jaabirin radia allahu canhu marka khudbada halkan wuxuu ugu soo daray waxay tahay nikaax in laga hormariyo khudbadaha dadka qaarkooda bacda ahli lbidacin hadday maqlaan ina alxamdu lilah waxa weeyaan waxay calaamad bidca waayay kuleeyihin ay in alxamdulilahi ka bilaabaanay kuleeyihin marka waxyaaba aad loola yaaba waa wixii nebiga uu intaa ku bilaabi jiray in la yiraahdo waa khudba bidca waay de waxa maxaa sunno noqonaya marka cajaab wacan jaabirin radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh waali wasalam rasuulku waxau yidhi idaa khadaba axadukum midkiin hadduu doono almar'ata haweenta fain istadaaca hadduu awoodo an yandura inuu fiiriyo minha iyada xaggeeda ilaa maa shay xagg shay oo ka fiiriyo yadcuuhu ugu yeeraayo isaga ilaa nikaaxaha guurkeeda falyafcal ha sameeyo hadduu awoodaayo inuu ka fiiriyo wax guursigeeda ugu yeeraayo ha ka fiiriyo falyafcal ha yeelo rawaahu axmedu wa abu daawuuda warijaaluhu hiqaatun wasaxahu lxaakim xadiidkana xadiid saxiix weeyaan walahu shaahidun buu leeyahay cinda tirmidiyi tirmidi agtiisa ah iyo wnasaa-iy i agtiisa can lmuiira oo min xadiii muiira kaa marka uu leeyahay khadabtu imra'atan faqaala lii rasul la sal ly slam anadarta ilayha haween baan doonay yihi muiira markaasuu nabiga igu yidhi ma fiirisay oo miska aragtay markaasaan ihi maya qaala wuxuu yihi undur ilayha bax fiiri fa inahu xraa-in yudama baynakumaa taas ayaa marka u dhow ama u haboon yani in la isku kiin daa-imiyo isla joogtaan oo isjeclaataan marka ayb imaam axmedna asaga ziyaado kale kusii daray xadiidkan marka shaahidkaasoo min xadiid lmugiirana waa leeyahay wa cinda bni maajah wabni xibaana min xadiidi maxamed ibni maslama isaguna nacam ibnu maajana min xadiidi maxamed ibni maslama naam ayb axaadiistan saddexdaa marka waxaa laga qaadanaya waxay tahay qof yani qofka eh, wax doonanayo khaadibka ah makduubada uu doonayo nikaaxa ka raba inuu feeri karo ayb marka bacd alculamaa waxay leeyihin meelaha uu ka fiiri karo wejiga iyo gacmaha waay saasay jumhuurta u badan yihi wejiga iyo calaacalaha waay ayb taasuu ka fiirina marka wejigeeda ayuu fiirinaa marka wejiga unbaa waxay leeyihin ugu badanba inta qofka haweenta marka meesha quruxdan ay ku jirto wejigaa ugu badan qowl isaga qowl jumhuur saasuu leey imaam axmed riwaayo uu leeyahan waxay leedahay marka wuxuu ku darayaa waxau fiirin karaa timaha iyo wixii lamida nacam oo iyada marka aan cawro muqallado saas aan ahayn nacam labadaas riwaayo oo imaam axmedna ka sugnaaday riwaayo ahaan midna jumhuurtu ay leeyihiin midna riwaaya can ilimaam axmed bacdi laimana ay ku tageen sheekh alalbanin aada moodid inuu rajaxayo midda dambe labadaas qowl baa ugu dhow hay amaa qowlka dhahaya meel allaala meeshuu doono ka fiiri karaa waa qowl marka daahir waa qowl saaqid ah daciif ah. ayb waxaana loo nisbeeyaa daahiriyada qaarkood oo ayaga xadiidkay eh, daahirkiisa ay qabanayan markaasay leeyihin meel walbuu ka fiiri karaa taas iyada marka wax saxa ma aha labadan qowl baa ugu muhiimsano imaa wejiga iyo calaacalaha in la dhaho ama in la yidhaahdo yani wejiga iyo calaacalaha iyo timaha iyo kale iyo qoorta iyo xilamida imaam axmedna uu ishaarayo riwaayo ahaan uu ku ishaarayo qowlkaas dambaadna moodaa inuu marka eh, labada qowl oo wasad ka yahay labada qowl oo wasad ka yahay haddii marka qof haweene marka uu ku kalsoon yahay ay u feerinaysana iyadana waa gooni waay axaadiistan marka saasaa marka macnaheedu wey maqduumada in la feeri karo muhiimka intaas walimuslimi can abi hurayrata radia allahu canhu ana nabiya sala allahu alayh ali wasalam nabiga qaala waxau yihi lirajulin nin uu ku yidhi tazawaja imra'atan ninkaasoo haweeney guursaday anadarta ilayha ma iska feerisa haweentii qaala laa buu yidhi maya qaala waxa i faidhab tag fandur ilayha soo fiiri iska soo fiiri oradoo tagoo iska soo fiiri bu yii kan marka iyadana xadiidkana marka macnihii hore ayuu leeyahay wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaal qaala rasuul <clears throat> llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulka waxau yidhi laa yakhdub bacdukum qaarkiin yaanay doonin calaa khidbati akhiihi walaalkiis doonistiisa korkeeda yaanu ku doonin xataa intii yatruka alkhaadibu kii doonay ou ka tago qablahu hortiis midkii doonay aw amase ya'dana lahu oo u idmo alkhaadibu khaadibka oo u idmo ow yadana lahu ama inuu inta u idmo alkhaadibu kii markii hore doonay oo naagtaan iska haddaan rabtan iyo doono u yirah muttafaqun caleyhi walafdu lilbukhaariyi ayb xadiidkana waxuu tilmaamaya marka khidba qof walaalka haween ah, ou doontay oy raalli guur uga noqotay in adig ka dabadoonid taasuu xadiidkan uu tilmaamaya alkhidbatu calaa khidbati akhi lmuslim inay xaaraam tahay horena waa usoo marnay xadiidkan marka buyuucda waa kusoo dhex marnay isagoo marka qayb xadiid dheer ah ka mid ahaa xadiidkan marka inta eh, nahyigan uu soconayo waqti buu u sameeyeyo waxuu waqti uga dhigay wuxuu waqti uga dhigay ilaa midkii hore uu ka tegayo qofka markaa kii markii hore doonta hadduu isaga taga haweentii oo la ogaado arrintaas de waxaa weya nin kale waa doono karaa ama inuu isaga laftirkiisa idmo uu yidhi aniga haweentan waa ka tegey inuu haddaad doonto iska doono labadaasuu amad uga dhigay tirmidi wuxuu soo guuriyey imaamu shaafici uu kasoo guuriyey isagoo xadiidkan macnaynaayo imaamu shaafici wuxuu yidhi idaa khadaba arajulu lmar'ata faradiyat bihi warakanat ilayhi falaysa liaxadin an yakduba calaa khidbatihi wuxuu yidhi nin haddii uu naag doono oy raalli ka noqoto oo ay ku xasisho isaga falaysa liaxadin an yakduba calaa khidbatihi qof marka yani doonistaas iyo khidbadaas ka gadaale qof ay u xalaal tahay inuu doontahay ma jirto faidaa lam yuclam ridaahaa haddaan la ogaanin ama faidaa lam yaclam ridaahaa inay ka raalli noqotay in kale hadduusan ogeyn walaa rukuunaha ilayhi inay uxasishay haddounan ogeyn markaas eh, falaa ba'sa wax baas male buu yidhi an yakdubaha inuu doono nin baa naag la sheekaystay ma iyada mar raalli kama noqonin arrinteeda kasoo fiirsi ay ku jirta iyadii nin kale marka iyada marka waa doono karaa nin kalena nin kalena wuu doonan karaa taana marka walxujatu fiihi qisatu faadimata binti qays waxaana daliil u ah yiri qisada faadima binti qays maxaa nabiga u timi markaasay tiri yaa rasuul allah waxaa isoo doonay mucaawiya iyo abuljahm ayaa isoo doonay markaasuu yidhi nebiga caleyhi salaatu salaam ninkaana waa saan ninkaana waa saan usaama guurso markaa nebigu ma hadday mid ka raalli noqotay ma yeeleen inkan kaleba uu soo doonto oo labadoodii yaa soo horreeyey yaad raalli ka noqotay ayuu dhihi lahaa kownu marka uusan dhihin waxaa weeyaan inay bannaan tahay labada nin labadoodana hal mar maray haweenta soo doonay marka haween in laba mar laba qof iyo saddex qof ay dooni karto de ayuu daliil u yahay xadiidkaas kanna marka khidbada la diidaayo coyta tahay hadday raalli ku noqoto oo ninkii uu ku jiro hawshii uu ciddeedii inuu markaan ka doono oo uu guurkii iyo taladiisba uu ku jiro in nin kale ka kor yimaadaa ma banaano xadiidku macnuhu ah, maa ninkii gabar gabadhii marka ninkii gabar guur kala hadlo nin dambe gabadhaas inuusan la hadli karin macnuhu saas ma aha xadiidkan marka saasaa imaamu shaaficina uu ka macneeyey wa sahli bni sacdin asaacidiyi radia allahu canhuma qaal sahl bni sacd waxaa laga wariyey radia allahu canhuma qaal ja'at imra'atun haweeney baa timid ilaa rasuulillahi bay u timid sala allahu alayh ali wasalam faqaalat waxay tihi yaa rasuula allah rasuulka ilaahay o ji'tu waan imid ahabu laka nafsii xaal aan ahay nafsadeyda mid kuu hibeynayso ji'tu waan imid ahabu xaal aan hibeynaya laka adigaan kuu hibeynaya nafsii nafsadeyda fa nadara ilayha rasuulu lahi sal ly slam rasuulka waa fiiriyey fasacada annadara aragtidiibuu kor ugu qaaday fiiha iyada wasawabahu hoos buu uusoo daadejiyey kor iyo hoos buu ka eegay ayb oo xaaja markaa iyo dan iyo inuu kaleeyahay iy kor iyo hoos uga fiirinayb uma da'daa rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam rasuulku wuxuu foorariyey markaa ra'sahu madaxiisa falamaa ra'at markay aragtay almar'atu haweeneydii annahu lam yaqdi inaanu u gudin fiiha iyada shay-an waxba inuusan u gudin yacni xaajadii iyo dantii ay lahayd inuusan u fulinaynin usan markaa rabin mr markuu arkay jalasad waa iska fariisatay marka way fariisatay hadda nabigeena ku xirneyd waan haday tiraa isu soo hibeynaysa nafteeda soo hibeynaysa inuu aqbalo nabigay ku xirneyd imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linabiyi in araada anabiyu an yastankixaha khaalisatan laka min duni lmu'miniin wain araada anabiyu an yastankixaha jalasad way fariisatay faqaama rajulu nin ayaa istaagay min asxaabihi kamida nabiga asxaabtiisa faqaala wuxuu yidhi ya rasuul allah rasuulka ilaahay ow in lam yakun laka biha xaajatun waxdana haddii aadan iyada ka lahayn fazawijniiha aniga igu zawjeeyo ii guuri buu halkaan marka waxaa laga qaadanaa waahibada inuu naagtii isu soo hibeyso oo nebiga isu soo hibeyso rasuulka hore u ka qaadan karin isaga biduuni mahar iyo waxa weli la-aan mahar la-aan ay iska qaadanaya laakiin asay ku gaar ahayd arrintaas maxaa yeele ilahi wuxuu yidhi imra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha linabiyi in araada nabiyu an yastankixahaa khaalisatan laka min duuni lmuminiin khaalisatan xaal ay tahay waahibadaasi mid kuu gaar allaka ka adiga kuu gaar ama isla waahibadii hibadii haddii nin kale inuu guursadaa ay noqoto waxaa weya markaas in sida caadigaa la maro meher iyo yani sida imaan doontaa meher iyo weli iyo anawaantan hadda nebigaa weli u noqday caleyhi salaatu wasalaam marka in taswiij la sameeyo marka lagu zawjeeyey laakiin naagaa isu kaysoohibayso iska qaadana maya taa nabigay ugaara ahayd aleyh salaatu wasalaam ayb waxaana isla aayaddaas culimadu ay ka baxdiyaan mufasiriinta shardinta weli la shardiyaa nebiga isaga xukunkaas waa laga dhaafay oo min khusuusiyaati rasuul waxaa kamid a ah, aleyhi salaatu wasalaam in nikaaxiisa aan weli loo shardinin nikaaxiisa aan markhaati loo shardinin nikaaxiisa aan meher loo shardinin sadaaq iyo weli iyo shuhuud midna looma shardin ibnu jariir dabari waa soo guurinaa ibnu cabaas uu kasoo guurinaa ibnu jariir laftirkiisana marka waa ishaara in sidaa marka nebiga ay khaas ay xukunkaa u nebigu gaar u ahaan halkaas marka walidalika marka khaalisatan laka min duni lmu'miniina qad calimnaa maa faradnaa calayhim fi azwaajihim wamaa malakat aymaanuhum qad calimnaa maa faradnaa calayhim alla wuxuu yidhi waan ogaanay annaga oo waan ogeyn wixi aan ku farad yeelnay oo axkaam ah xaasaskooda iyo iyo iyo addoommadooda ku saabsan markaasay mufasiriintu waxay le wix ayaga aan ku farad yeelin annaga waa ognahayo adiga aan kaa dhaafnay khusuusiya darteed aan kaaga dhaafnay oo weligaba ou kamid yihi danka tafsiirka marka aayatlaxzaab saas hadhow marka ah, axaadiista ah, weliga nikaax in loo baahay in kale markaasaa marka masaladan muhimadeeda ay soo baxaysaa marka ninkaan wuxuu yidhi ya rasuul allah ii guuri bu ii guuri in lam yakun haddaysan ahayn laka adiga bihaa haweentan xaajatun waxdana haddaysan kugu sugnayn fazawijniiha iguur ii guuri ya rasuul allah qaala wuxuu yihi nabiga alayh salaatu wasalaam fahal cindaka min shayin fahal cindaka agtaada ma yahay min shayin shay-un wax un ma haysaa faqaala laa buu yihi maya wallahi baan ku dhaartay ya rasuul allah faqaala wuxuu yihi nabi idhab tag ilaa ahlika reerkaaga aad fandur fiiri hal tajidu shayan wax ma helaysaa bal inaad wax soo hesho orod bax soo raadi buu yii halkaa waxaa laga qaadana marka waahibada haddii nebigu uusan qaadanaynin cid kale ay guursanayso in maharna la rabo oo ilaa nebigu waa iska guuri lahaa hadday dadka kale u banaan tahay fandur fiiri hal tajidu shay bal inaad helaysid shay fadahaba waa tegay ninkii uma rajaca waa soo laabtay faqaala wuxuu yihi laa maya wallahi yaa rasuula allah rasuulka ilaahi ilaahay baan ku dhaartay maa wajadtu shayan waxba ma aanan helin faqaala rasuulu lahi sal ly slam rsulka wuxuu yihi undur fiiri walow khaataman fargashiba ha ahaado min xadiidin oo bir ah walow kaana lmultamasu undur fiiri walow kaana lmultamas waxa aad raadinaysa ood fiirinaysid haba ahaadee khaataman fargashi oo min xadiidin ah kaanada isimkeedii baa la gooyey kaanada isimkeedi yaa la gooyey walow khaataman ba ha ahaadee min xadiidin oo bir ah faraanti bir ah ha ahaade halkaa marka waxaa laga qaadanaya meherku shay iska taafiha shay yani waxaan ujeedaa shay aan aad qaali u ahayn inuu noqon karaa bacd alculamaa waxay leeyihin taqdiiri meherka ku sameeyaan meherka intaas inaan laga dhimin intaas inaan laga kormarinin taasoo dhan marka sharcigu ma xadidin meher sharcigu ma xadidin sharcigu meherka inta u badanna ma xadidin inta u yarna ma xadidin laakin waxau ishaaray dhexdhexaad in laga dhigo oon dadka lagu dhibin hay nebiga xaasaskiisa iyo gabdhihiisa waxaa lagu guursaday yani shan boqol oo dirham hay shan boqol oo dirham iyo iyo wax yar ayaa lagu guursaday shan boqol wax saas u badanna ma wax aada u yarna ma ah wax iska dhexdhexaada qiimana leh haweentii marka jirkeeda la xalaashana wax qiimale in lagu guursada shaygaas marka lagu guursanayo meherka noqonayo sadaaqa noqonaayo qad yakuun wuxuu noqon karaa shay manfaca macnawiya leh wuxuu noqon karaa shay manfaca xisiya leh dan haweenta lacag la siiyo manfaca xisiya lacagtu leedahay mararka qaar sida xadiidkan imaan doonta wuxuu noqon karaa in qur-aankii la baro manfaca macnawiya ka qiimo badan mid xisigaa weliba fadahaba ninkii waa tegay uma rajaca waa soo laabtay faqaala wuxuu yihi laa wallahi ya rasuul allah may buu yii ilaahan ku dhaartay rasuul allah walaa khaatamun min xadiidin faraanti bir ana meeshaas ma yaallo ma hayo walaakin hada izaari walaakin laakinse hada kan izaari macawisteedii faqaala suhaylun qaala sahlun sahl waxa uu yihi maa lahu ridaa-un go- ma wadinka halkaas eh, izaarkaas hoose yani go'a hoose keliya unba watay maa lahu ridaa-un yani go- kore oo uu kor ka huwan yahay ma ma aus u sugnaanin maa lahu uma sugnaanin ridaa-un wax go-a oo kore falahaa nisfuhu ay leedahay izaarkan baan nuska siinayaa buu yidhi ayb waa asxaabta faqriga iyo yani yani siday ku jireen iyo inaysan qaarkood waxba aysan elinin soo waayay faraanti bira oo soo waayey eh, macawistiisa mid kale aysan uga dambaynin maca dalika haddana ah, iska qanacsan oo hadda aan dad baryaynin oo iska un wixii ilaahay siiyey ku qancaayo haddana waxaa weyan marka waa cajaa-ib ay leedahay dadka hadda annaga waxaa weyan qofkii isagoo wax kasta laga yaaba yani adduunkii inuu dhan yahay haddana in waxbaa iga maqan oo aaminsan yahay aktharkeena waa inay naga maqan yihin aaminsanna maca dalika waxaa weyan caafimaad iyo wax yaroo qofka ou helaa haddii ilaahay siy alxamdulilah yira waa waa adduunyada waa haystaan balfirad saxaabigan ilahay agtiisana hadda waxaa weya kuma liidanin hay marka maalka qofka la siinaa iyo qofka aan la siinaynin iyo kuma kala xirna liidasho iyo kuma xirna yani waxa weya wax ka weyn baa alla saxaabada siiyey faqaala marka waxau yii faqaala rasuul lah sal l sl rsulka waxau yihi maa tasnacu biizaarika macawistaada maxaad ku samaynaysaa in labista haddaad adiga labisatid lam yakun ma ahaanayo caleyhaa korkeeda minhu isaga xaggiisa shay waxba wain labisathu hadday iyada labisatana lam yakun caleyka shay wax adiga korkaaga ahaanaa ma jiro idinmaba deeqaba fa jalasa rajulu ninkii waa iska fadhiistay xataa idaa daala majlisuhu fadhigiisii markau dheeraaday qaama waa istaagay fara'aahu rasuululahi sal l slam rasuulka waxau arkay muwalliyan ninkii oo sii jeesanayo arkay tegaayo fa amara bihi waa u amray faduwa in loo yeero fa duciya lahu waa loogu yeeray falama jaaa markuu yimid qaala wuxuu yihi maada macaka min alqur'aani maadaa macaka maxaa macaada ood haysataa oo min alqur'aani qur'aan ah qur maxaa ka taqaanaa buu yii qaala wuxuu yihi macii suuratu kada suurad heblaay ayaan haystaa wa suuratu kada iyo suurad heblaay cadadahaa waa tiri in qur-aan badan yaqaan o nacam suurado badan yaqaan markaa wuxuu yihi suurad heblaay iyo suurad heblaay ayaan haystaa ayb qur-aanka laftirkiisa xataa xilligii saxaabada qur-aanka laftirkiisa xilligii saxaabada yani jamcintiisu waa yareyd dhaqankiisa iyo yani fahamkiisa xoog badnaay laakiin xifdigiisa ma badnayno aad uma uusan badnayn waxaana kutusaya aharka mucaad ee fii sunan abi daawuud ku sugan kitaabu sunna oo kusoo saaray oo mucaad ibnu jabal uu yidhi waxaa dhow oo imaan doonta yidhi waqti qur-aanku uu qaadan doono ou baran doono yidhi asagiiru walkabiiru walcabdu walxuru walrajulu walmar'atu nin naag addoon xor wiil yar mid weyn kulli dadka dhan ay qur-aanka baran doonaan oo qofku markaas uu yidhaahdo mmaa eh, linnaasi laa yattabicuuni dadku maxaa ku dhacay iisoo raaci la-yihiin waqad qara'tu lqur'aana anoo qur-aankiiba xifdiyey oo akriyey markaasu wuxuu le isoo raaci maayaan dadkan ilaa inaan shay cusub oo diinka ku cusub oo aysan aqoonin inaan u bilaaba ma ahan ilaa dadka waxa cusub iska jecel yihiin maogtaa markaasuu bidco iyo bilaaba marka markaasu wuxuu yidhi iska ilaaliyo kaas iyo wuxuu bidcaystay xadiid saas oo kale saxiixan mida kale ibnu cabaas radia allahu canhuma sida laga garanaa aahaartiisa iyo asxaabta in badanba ay ku qowlkooda laga garanaa wuxuu ahaa qur-aanka yani asxaabta xilligooda fiqhiga qur-aanka wax laga fahmo oo yani si fiican oo diqa ay ku jirta loo fahmo yaa xoog badnayd waqtigii dambena waxaa batay ibnu cabaas waxaa laga wariy inuu yihi inakum fii zamaanin idinku waxaad nooshihiin waqti kahiirun quraauhu qaliilun fuqahaauhu wakti quraa'diisu badan tahay fuqahaduna ay yaryihiin aada loo asxaabta xilliga ay noolaayeenna fuqahada aada u badnayd qura'daa yareed marka waa hadda qur-aankii qofaa waxbaba ka aqoonino macnihiisa yani laa faatixa hata aan macnaheeda kasi karin oo waxaad arkaysaa qur-aanka iska xafidsanoo wujuuhul qiraa'aat baranayo oo waa fiican tahay wujuuhulqiraa'aad iyo in la barto oo qur-aankii mar walba aada ku cibaadaysato kullama aada akrisato aad ajar baad ka heli isago waa waxa keliya adoon fahmaynin xataa aad ajarka helaysid adaad akriso laakiin muhiimka lafdiga ma ahane muhiimka waxaa weeyaan waa qur-aanka macnihiisa si dhow loogu dhaqmo lidalika marka dhibka imaanaya khawaarij qur-aanku aada u yaqaaneen oo mucaskarka khawaarijtu wuxuu ahaa mucaskar yani cibaado iyo qur-aan badan uu ka yeerayo maca dalika fiqi ma leh in ilxukmu ila lilah ay waxay u deliishanayaan taxkiimkii cali iyo markay eh, kitaabka in lagu heshiiyo oo rag garsoorayaal ay soo bixiyeen ee waxay ku yidhaahdeen waa gaalowdeen sababtoo ah in ilxukmu ilaa lilah ilahi idinkana garsoorayaalaad samaysateen aan ilaahay ahayn marka qofkaas qur-aanka u akrinaa hadda maxaa u marka muxuu ka gartay qur-aanku marka caliyay marka saas ku dhihi jireen walaqad uuxiya ilayka waila aladiina min qablika lain ashrakta layaxbadanna camaluka walatakuunana min alkhaasiriin cali ku dhaha shirkiyaad samayso gaalnimaad ku dhacday maadaama aad rag aad garsoorayaal ka dhigtay markaasu calina fasbir ina wacdallahi xaqun walaa yastakifanaka aladiina laa yuuqinuun oo isaguna dhahayn marka yani khawaarijtu fiqhi xumadooda wax laga sheekay kara ma aha meeshii khaariji joogaba fiqhi ma leh fiqigu intaasoo geedow ka booda khaarijiga ayb <coughs> inta oo haleenayna ka badan mar walba kaa marka marka wuxuu yidhi eh, qaala wuxuu yidhi macii suuratu kada wa kada cadadaha waa tiri faqaala nebigu wuxuu yidhi taqra'uhunna ma akrinaysaa can dahri qalbika qalbigaaga korkiisa ma ka akrinaysaa yani bimacnaa kor ma ka akrinaysaa qaala nacam buu yidhi haa waa ka akrin karaa qaala nebigu wuxuu yidhi idhab tag faqad haa waan ku milki siiyey gabadhaani bimaa macaka min alqur'aani yaan kugu milki siiyey waxa macaadoo qur'aan ah wax aad haysato oo qur'aan ah baan kugu milki siiyey oo kugu siiyey muttafaqu caleyh xadiidkan bukhaariy muslim baa soo saareen walafdu limuslim riwaayadka aan dhamaystirna marka wafii riwaayatin lahu indaliq tag buu yihi nabiga faqad zawajtukahaa waan kugu zawjeeyey facalimhaa bar min alqur'aani qur'aanka bar buu yihi marka wafii riwaayatin lilbukhaariyi riwaaya bukhaari usugnaatay amkannaakahaa waan ku makaninay waan ku suuro gelinay gabadhaani bimaa macka min alqur'aani baan kugu makaninay waliabi daawuud can abi hurayrata qaala wuxuu yihi nabigu maa taxfadu maxaad xafidsan tahay qaala wuxuu yihi suurat albaqara ayaad xafidsanahay walatii taliha iyo midda ku xigto qaala qum istaag buu yihi facalimhaa cishriina aayatan labaatan aayad bar buu yihi labaatan aayadood dheel dheel maaha marka nafcigeeda aada u badan yahay naam inaga waxaa laga iska yasayna labaatanka aayadood ay nala yartahay naam laakiin halka aayadooda nebigu wuxuu yihi geel hal geela waa ka qiimo badan tahay hal aayadood oo qur-aankao la barta xadiidkii muslim ku sugnaa marka labaatan aayadood labaatan geelay udhigan tahay ay ka badan ka qiimo badan tahay hadhow marka labaatan halaadoo geela haweentii haween in lagu guursado dadku waa jecel yihiin dhib uma arkaan oo waxay u arkaan haweentaas geelaa laga bixiyaa laleeyahay laakiin labaatan aayadoodaa laga bixiyay dadku waa yaraysanayan qum marka wuxuu yihi facalimhaa cishriina aayatan bar riwaayadan iyada nakaara ku jirta mid abu daawuud maxaa yl isnaadkeeda cisl bnu sufyaana ku jiro waana daciif wuxuuna ku khilaafay rag fiqaada u khilaafay lidalika marka nakaara riwaayada abu daawuud ku jirto xadiidkan marka riwaayaadkiisa inta dambe in badanad waa soo sheegnay axkaamta ku jirto waahibada xu nebiga inay khaas u ahayd dadka kale haday guursanayeen in shuruudii nikaaxa ee kale in la raboonaayo qur-aankii wax lagu guursan karo meher noqon karo ayaa laga qaadanaya xadiidka qur-aanku inuu meher noqon karo meherku inuusan taxdiid uusan lahayn inta ugu yar iyo inta ugu badan mar hadduu nebigu yihi faraanti bira keen faraanti bira muxuu joogaa marka qaara waxay ku xadidayeen inta gacan lagu gooyaa ugu yaray leeyihin rubcu dinaar laakiin taxdiidkaas waxba kuma soo aroorin waxaa kaloo xadiidka laga qaatay bacdi alculamaa ay ka qaateen idhab faqad mallaktukahaa ereygan in marka lafdu tamliik in yani wa lagu wax lagu nikaaxi karo oo gabadheedii waa ku siiyey hadduu yidhaahdo waa ku milki siiyey ama waa ku siiyey meher intaa meherkeeda intaasaan kugu siiyey oo meher ah hadduu yidhahdo waa waa ku waa aqbalay meherkaasna waan ku aqbalay hadduu dhaho khalaas bis in nikaaxaas u ansaxayo oo aan loo baahnayn zawajtuka iyo ankaxtuka iyo inaan loo baahnayn nacam taasay culamada qaarkood ay ka qaateen riwaayadan faqad mallaktukaha laakiin mas'alada in laga qaato fahamkaas waxay ku xiran tahay awal horta qisadan waa hal qiso waay oo lama dhihi karo waa qiso oo dhowr mar oo kala duwan dhacday oo marna nebiga ou mallaktukahaa yidhi marna zawajtukahaa dhahay waayo la dhihi maayo sida ibnu daqiiq alciid iyo aimada dhan ba ay leeyihiin badankood waa hal qiso waay halkaan qisana nebigu hal eray unbuu yidhi nacam hal eray buu yidhi ama labuu yidhi hadday u badato ee erayadan la sheegaya amkannaa kahaa iyo makannaa kahaa iyo ankaxtu kahaa iyo zawajtu kahaa iyo mallagtu kahaa iyo alfaadaan oo dhan ma wada dhihin rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka halkaas culimadu waxay yidhaahdeen ruwaadda qaarkooda macno ku wariyey qaarna lafdigii bay keeneen taasaa marka bacdi alculamaa ay dheheen ha ahaatee masalada maxaa ku salaysan marka waxaa ku salaysan imaamu shaafici iyo fuqahaa madaahibta kale qaar kamidana fuqahadoodu yaa waxay qabaan nikaax wuxuu ku ansaxaa bilafdi taswiij ama bilafdi alinkaax ayb inuu yidhahdo zawajtukahaa ama inuu yidhahdo ankaxtuka inuu nikaax iyo zawaaj taswiij meesha ku sheega ma ahane si kale ku ansixi maayo nikaax oo siiqadaasaa shardi aban ah, siiqadu waa inuu ku jiraa taswiij iyo yani iyo nikaaxin haddaanay ku jirin ma ansaxaayo sababtay u dhaheen waa maxay sababta waxay dhaheen labadan lafdi waa sariix labadan lafdi sariix waay alfaadan kalena kinaayo waay dhaheen waa ku siiyey kinaayo waay waa ku siiyey wax kastay noqon waxyaaba kale waxyaabo kaley noqon kartaa ma ogtahay sariix maadaama aanay ahayn oo kinaayo ay tahay meeshiina markaati la shardiyey de markaatidu muxuu ka ogyahay waxaad ka wada adiga ereygan ninkaan markaatida furaayo wuxuu ka markaati kici karaa bay leeyihiin haddaad tiraa zawajtukahaa iyo ankaxtuka iyo waa nikaax in nikaax amamama guurin waa uu ka markaati kici karaa markaas laakin mallagtukahaa kinaayo waay waxaad ujeedidna ma oga sarbeeb waadi qalbigaagana kuma dhex jira ninkaan saa darteed waxay leeyihiin lafdi aan ahayn taswiij iyo nikaax ma anfacayo qur-aanka haddaad daahirkiisa feeriso inkastoo aysa xasri ahayn laakiin labada lafdi ee qur-aanka kusoo aroortay labada shaafici ku tegeen inii uriidu an unkixaka ixda bnataya haatayni calaa an taajuranii iyo falamaa qadaa zaydu minha wataran zawajnaakaha ayb labadaas lafdi qur-aanka ku yimid xadiidkanse maadaama lafdigii zawajtu kahaana ou nebigu isticmaalay mallagtu kahaana isticmaalay tanaa riwaayo ahaan raajix u ahay dheheen muxadisiintana saasay leeyihiin badankood maxaa yeele a'imada hiqaada maalig iyo keyrkiis lafdigan zawajtu bay wariyeen mallagtukaa ma aanay werinin yani ruwaadda waxay u badan yihiin zawajtukaha sida daara qutni uu leeyahay ayb intaas marka waxaa wey waa xujada shaafici oo soo bandhiga a'imadan kale waxay yidhahdeen waxaanu cuquud waay a'imada kale ee dhahaayo lafdi kasta oo laga fahmi karo nikaax waa kusoo xasilaya waxay yidhahdeen awalan shaygan waa caqdi waay waa cuquud cuquudduna sideedaba siiqo sharciga uu u sameeyey haddaanay jirin wixii dadka ay isku affahmayaan yaa ya ya ayay ku ansaxaysaa sharciguna ma aanu xad ugama uusan dhigin labadan lafdi oo inuus uga dhigin waxaa u daliila mallagtu kahaana waa soo aroortay saa daraaddeed marka waxay leeyiin maadaama sharcigu uusan xadidin luqadiina aanay xadidin waxa weya marka waxay dadka isku fahmi karaan iyo isku guursanayaan wabitaali ankixada gaalada waa la ruqseeyey waxay isku guursadaan gaalada marka wixii ayagu ay guur u yaqaanaana loo ayaa loo ictibaariyey soo maa muminka waa uga sii owleysan yahay marka haddii sharci xadida hadduusan jirin isaguna wixii ay guurguur ay isugu fahmayaan yaa nikaax ku xasilaya mida kale waxaana kugu daliila af aan af carabi ah waxaa lagu guursan karaa naam waa ku ansaxaya yani ayr hayr alcarabiya waa ku ansaxaya naam kastoo fuqaado qaar xataa ay qabaan hadday carabiga yaqaanaan carabigaa shardiga bay leeyihin naam taa waxaa weya marka maadaama uu luqo kale ku ansaxayo haddee lafdigan taswiij iyo nikax inaysan shardi ahayn ee halkaa laga garanaya tan kale waxaa loogu jawaabay nimanka shuhuudda maxay ka markhaati kacayaan haddaanayba ogeynba qofkan waa ku siiyey waxuu kala jeedo waxay ku jawaabeen aimadan xaalka ayaa caddaynaya nacam mudaabaqatul xaal ayaa ayaa ayaa qariino xoog badan noqonaysa nacam nin baa wuxuu yihi gabadheydiyaa saaka la guursanaa dad badan oo akhyaaro isku keenay nin sheekh sheekoo wacay caqdigii sameeyo halkaas laysugu yimid weliimadiiaa taallo waxaa laleeyahay hadduu ninkii yiraa gabadhaydii baan ku siiyey meher intaa legan kugu siiyey asagana waa waa aqbale oo yidhaahdo shuhuudda meesha joogta ma waxay fahmi waayeen inuu ka wado gabadhii inuu nikaaxinayo in kale xaaladaa laga garanaa maa xaalkaa laga garanaa waa in laysku adkeeyo ma xaalka laftirkiisa yaa laga garanaa laakiin ixtiyaadan waxaa fiicanba in labada lafdi la isticmaalo marka waraajix wallahu aclam ixtiyaab ahaan labadan lafdiyaa fiican tawiijka iyo nikaax iyo ankaxtuka amaama ama zawajtukahaa inuu dhaho haddii aanu isticmaalin oo mallaktukahaa oo isticmaalana wax baasoo ku jira malaha wax baas oo ay leedahay arrinta haddii inta kale shuruudaha kale ay dhamaystiran cuquuduna sideedaba haddaysan luqaddu xadidin sharciguna taxdiid aanu ku samaynin siiqada yani siiqada cuquudda famaraduhaa ila alcurfi curfigaa loo celinaa shaaficiyadana mas'alada siiqooyinka waa ku ad adag yihiin beeci waxaad arkaysaa hibadii waa arkaysaa yani masaa-isha mucaamalaadka oo dhan cuquud siiqay ayaga samaynayan siiqadana shardi a bayleyn waxaaweyse labada qof ee wax kala gadanayso ama mucaamala dhex marayso wixii ay iyagu haddaanu sharciga dhihin siiqadan iyo siiqadan waa in la maraa hadduusan sharcigu u meerinin cid u meeri kartaa malaha sheikhulislaam ibnu taymiyana masaladan wuxuu si fiican uu ugu faahfaahinayaa kitaabkiisa la yidhaha alqawaacid nuuraaniya alqawaacid nuuraaniya oo masaajid fiqiga oo uga hadlo qawaacidda fiqiga oo uga hadlo masalada marka iyada taasaan uga gaabsanayna wacan caamir bn cabdillahi bn zubayr can abihi waxaa laga wariyey aabihi uu ka wariyey ana rasuula allahi sala allahu aleyh ali wasalam qaala rasuulku waxau yidhi aclinu nikaaxa nikaaxa iclaaniya ogeysiya nikaaxa rawahu axmedu wasaxahu lxaakim imaam axmed baa weriye xaakimna waa saxiix yeelay waana xadiid xasan oo xaakim bisanadin xasan buu kusoo saar shawaahidna waa leeyahay xadiidkan isagaa nacam ayb xadiidkan marka wuxuu tilmaamayaa iclaanka inuu nikaaxa in loo baahan yahay nikaaxa in la iclaaniya inay tahay ayb iclaankaas marka maalig isaga waa waajibinaya nacam ayb aimada kalena waxay leeyihin waa ansaxaya nikaaxa laakin waxa weeyaan eh, waxaa lagu dhacay marka shay maxduur iclaankan iclaankaana marka xadiid kalea soo arooro shawaahidda uu sheegay waxaa kamid a ah, in nabiga caleyhi salaatu wasalaam uu yiri yani e, faslu maa bayna alxalaali waalxaraami addarbu bidufi xalaal iyo xaaraan waxa kala soocayo waa gurbaanka dufka gurbaanka waa la rugseeyey waqtiga e, aroosyada iyo marka xalaal iyo xaaraam gurbaankaa kala soocay gurbaanku iclaan gurbaanku meesha uu ka yeerayo isma qarinayo waa iclaan saa daraaddeed marka waxaa laleeyahay waxaa weyaan xaaraantana waa lala dhuuntaa zinada iyo qurunka waa lala dhuuntaa laakiin nikaaxii lala dhuuman maayo naam banaankaa lasoo dhigaa naam oo yani waxaan ujeedaa gurbaankii iyo dadkii weliimatulcursigii iyo dadkii loo iclaaninay waxaas oo dhan yaa ka mida ah. naam halkan marka qofku inuu nikaax sameeyo inuu wax qaba in kalena aan la ogeyn gabar in la qabo oo yani gabar in la qabo in kale aan la ogeyn sharciga wax ku fiican ma aha riibowna arrintaa ay keenaysaa ribay keenaysaa riiba iyo shaki waxaa laga yaabaa gabar marka in nin uu qabo nikaaxeeda uusan sheegin aan lagu ogeyn haddaw gabadhii uur le jidka lagu arko waa la tuhmaa marka maxaa la tuhma isdhiga marka soo maa gabadhaan nikaax laguma ogeyn qof guursada lama yaqaano dadki intaasoo sana la deganaa deriska la ahay kuwa guriga kula noolaa ma oga hadhow marka maxuu noqonaa marka hadhow marka ninkiina lagu tuhmo meel xun iyo zino lagu tuhmo haweentiina lagu tuhmo zino dhibaatay keenaysaa maa qofka muminkaana maaha inuu isdhigo meel xun lidalika nabiga caleyhi salaatu wasalaam waa ogeedeen markii safiya uu sagootinayo oo labadii nin ay socod boobeen waa tii uu yihi marka inahaa safiya waa safiya yii nacam marka waxaa weeyaan dadka ayuu yani in naftiisa xumaan loo tuhmo nabiga diida caleyhi salaatu wasalaam ninkaan marka xudba siraysanayana naftiisa meel xun in lagu tuhmo habaa nacam ayb maxaa yaele nin aan meelaan lagu ogeyn guri habeenkii keliya imaanay hal saac joogay ka tegaayo haween hal saac lala joogaa laga tegaayo maxay tahay marka waxaas waa adabdaro ayb haweenkii laftirkoodiina arrintan yani yani sidaana waxaad moodaa dadkeena annaga umuuraha ku saabsanba zawaajka inaysan qiiro badanba ka qabinba aad ba kayro zaa kamaba qabaanba masaafo iyo yani iyo tan hadda aan sheegayno khudbasirada ay ku sheegaan iyo wax tiro badan oo yani aan la xisaabi karin gabar layskala baxo oo ama intay gurigeeda laga wato meelaha lala fadhiyo oo gurigeeda lagu soo celiyay dhibba umaba arkaan banaha marka mushkiladaas waxaa weyaan cujmadana waa inay keenaysa waa laga yaabaa caajimta iyo carabta isku hal ma aha hay acaajimta waxaa weeyaan dhaqan ahaan yani maku dhinaca marka kiirada kiirada kuma badna naam baynamaa dadka carabta ee nabiga laga dhex bixiyay dad kiiro badanay ahay jaahiliyatan waa islaama waqtigii xilligii jaahiliyada iyo xilliga islaamka lidalika marka carabtay wax ka sheegayaan maxaa iyagii baa marka qofkan hadda wax oo qof sidaan xaalkaas ku jiro aa si aada u cajiib badan waxaa kasii daran dad diin u nisbe sheeganayo inay waxaa samaynayan hadhow ninkii diinta u nisba sheeganayo gabar ma qaba hadhow iyo waa qaba midda kale mafaasida ay keenta maxaa kamid a ninkan waa iska dhimanaya lama oga naagtan inuu qabo dhaxalkeeda waa tegay ugun dhanaa meesha ku tegaya ixdaad iyo asay iyo axkaama ayaa ratib maysa mararka qaar waa layskula murmaa mararka qaar asaga laftirkiisa soo jeesanaya kuma qabin oo haweentii leeyahay cid ay u sheegataa male cid ay wax u sheegtaa male yani mafaasid laa nihaayata lahaa waxaa fiican dadka bulshada cudurrada ku jiro si fiicoonoo miir qabta inta loo ogaado hadhow dadkii laga cilaajiyo laakiin maxaa laga cilaajiyaa kii kitaabada akrinaya hadduu samaynayo mar waa kasoo horjeedaa taa marka sharciga an abi burdata bni abi muusa an abihi qaal qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wali wasalam rasuulka wuxuu yidhi laa nikaaxa ilaa biwaliyin laa nikaaxa nikaax ma jiro nikaax ma ansaxayo sida xaqiiqada saas haddii la yidhaha nikaax kaamila ma jiro daliilay u baahane qariinada yani wixii xaqiiqada looga leexday u baahane ayb ilaa biwaliyin weli ma ahane weli unbuu nikaax ku jiraa ayb rawahu axmedu baa wariyey wlarbacati afartii wasaxaxu ibnu lmadiniy cali ibnu lmadini waa saxiix yeele watirmidiy iyo tirmidi wabnu xibaana iyo ibnu xibaan wa ucila bilirsaali xadiidka irsaalna waa lagu cileeyey ibnu kathiir kitaabkiisa irshaad lfaqiha juska labaad safxada boqol afartan iyo shan wuxuu yidhi waqad akhrajahu abu daawuuda watirmidiy wabnu maajah abu daawuud iyo tirmidi iyo ibnu maajah ayaa soo saareen buu yidhi halkan marka walarbacatu marku kuleeyahay ibnu xajar nasaa kuma jiro aawahmi baa marka meeshaa ku jiro nasaa ma werinin xadiidka xadiidka isagaa nasaa-i ma aanu werinin rawaahu axmedu walarbacatu buu ku yiri arbacada nasaa-i baa ku jira marka nasaa-i ma werinin ayb marka wuxuu yihi ibnu kathiir waqad akhrajahu abu dawuuda wtirmidiy wabnu maaja wagayruhum min xadiidi israa'iil washariik alqaadi waqays bni rabiic wayunus bni abi isxaaq wazuhayr bni mucaawiya kulluhum can abi isxaaqay ka wariyeen kadalika saanay uga wariyeenoo itisaalkaas ah yani can abi burda can abiihi oo abu muusa alashcari can inabiy qaala qaala rasul la sal l slam saasay u wariyeen ayb shucba kowdha iyo thawri laba dhe shucba iyo thawrina xadiidkan mursal ahaanay u wariyeen oo waxay dhaheen can abi burdata qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam yaa ka maqan marka abu muusa alashcari ayagu ma sheegi oo calaa dariiqa eh, irsaal ahaan bay shucba iyo thawri u wariyeen intaanu intaanuna waxay u wariyeen mutasil ahaan bay u weriyeen lidalika marka saa darteed ibnu kaiir hadalku sii wadaay wuxuu yihi qaala tirmidiyu rawaahu shucbatu wthawriyu can abi isxaaq can abi burda mursalan qaala wlwalu cindii asaxu tirmidi wuxuu yihi marka aniga riwaayada mutasilada oon mursalada ahaynba agteeda ka saxnimo badan wahaakadaa sidaas oo kale saxaxahu cabduraxmaan ibnu mahdi ayaa saxiix yeelay fima xakaahu ibnu khuseyma can ibni lmuhanaa canhu saasuu yihi eh, eh, ibnu kaiir cabdiraxmaan ibnu mahdi baa saxiix yeelay ibnu khuseyme siduu ka sheegay can ibni lmuhana ibn muhana cabdiraxmaan ibnu mahdi uu ka sheegay inuu xadiidka saxiix yeelay wa qaala caliy bnu lmadinina wuxuu yihi xadiiu israaiil keewa xadiiu israaiil waa riwaayada mutasilada ah xadiiu israaiil fi nikaaxi saxiixun xadiidka israaiil ee nikaaxa ku saabsan kan waaye waa saxiix buu yidhi bayhaqina xadiidka waa saxiix yeelay iyo hal xaafid wax ka badan imaamu lbukhaarina wuxuu yidhi aziyaadau min ahiqati maqbulatun waisraa'iilu hiqatun aziyaadau min aiqa ninka iqada ziyaadada oo ziyaadiyaa waa maqbuula buu yidhi marka qaacidadan waa markaan waay waxa uu ka hadlaa ee qaacida muqarida bukhaari ugow mararka qaar waxaa arkay asagoo ziyaadadii daciifinaad arkeen laakiin hadda qariin qariino haystaa ziyaadadu inay xoog badan tahay markaasu wuxuu yidhi waziyaadau min ahiqati maqbulatun waisraa'iilu hiqatun israa'iilna waa hiqo xadiidkan ha yeeshe abu yacla baa musnadkiisa kusoo saaray min xadiidi jaabir isagoo ah oo nebiga loo kor yeelay diyaa almaqdisiina uu yiri uu soo saaray isnaad rijaashiisu ay tiqaad yihiin marka min xadiidi jaabirna waa usoo arooray oo abu yacla uu werinayo marka xadiidku si walba marka yani xataa haddii la dhaho mursal waayo kan abu yaclaa xoojinayo kan abu yacla ee jaabir kasoo dhacayo xoojinayo xadiidku mar kasta saxeex waay aimadan hadda aan sheegnana way saxiix yeeleen xadiidkan ayb ibnu kahiir saasuu tilmaamay culamada shaaficiyana xadiidkan marka waa saxiix yeelaan xugunayna ku dhisaan oo ah inaan la guursan karin weli la-aan sida marka sidaas weyn amaa xanafiyada oo ayagu qabo in haweentoo la guursan karo biduuni weliyin ayaga u qiyaas qaadanayo beeca waxbaa gada kartaa bay leeyiin waxna waa gadi kartaa marka nikaaxuna waa lamid ay dhahayen xanafiyada ayagu weli dhanba maba shardinayo axaadiistanna waxay leeyihin laa nikaaxa ilaa biweliyin xadiis mursal ah waayay leeyihin waxaa la yaabla marka xanafiyadu ayagu mursalku waa xujaystaan cinda alxanafiya almursalu xujatun marar badan inay dadka ku dhibaan mursalka marka maca dalika kayf mursalka ay xujaysa waaye marka so marka maahan taqliid un acma ah, madaahibta yani xanafiyada usuushooda waxaa kamid a mursalku cindahum xuja eh, yani bimufradihi keligiisu agtooda xujo ka yahay ama ha la xoojiye ama yaan la xoojinin sooma garan xadiidkan marka waxay ahayd inay xujo ka dhigtaan qaarkoodna ta'wiil baciiday saaraan laa nikaax kaamilan inay dhahaan laga yaab nikaax dhamaystiran ma jirin waxyaabahaas ayb laakiin waxaa la yaab lada niman shaaficiye sheeganayo oo xadiidkan cilaynayo sababkay u cilaynayaanna ay tahay inay weliga ka kor tallaabsadaan oy weliga ka boodaan madhabkiina ou qabo weligu inuu shardi nikaaxa ku yahay madhabkii waxuu qabaa weligu inuu shardi yahay maca dalika iyagii marka madhabkii waa tuugeysanay marka inta ka tagaan madhabkii waxay leeyihin marka eh, waxa weyaan eh, xanafiyadana saasay qabtaa ay kuleeyihin nam kahormaa xanafiya loo boodayay shaaficiyadii adila hadda ku taagan ba maxaa looga tagaya ayb xadiidkan marka waa kana khulaasatu khulaasatulqowl shucba iyo thawri xadiidka waa irsaaleen inkastoo ay rag jibaala ay yihiin haddana laakiin xadiidka abi isxaaq wiil wiilka uu awowga u yahay israa-iil yaa marka ayaga uga dhow qariinada waxaa weyaan israa-iil iilka ka warinaya awowgiis abu isxaaq yani axaadiisu jaddihi waa uga aqoon badnay ragga kale si gaar ahaaneed maxaa waa awowgiis waa aadowna wax badan uga qaatay lidalika qariinadaasoo bukhaari oo xadiidka ku xoojiyey ibnulmadini iyo aimadan marka muxadisiinta u badan ayb weliga marka nimankan marka isku soo duubduub nikaax welila-aan ma ansaxaayo xadiidkanna saas u cadaynayaa aayadaha qur-aankana daliil waxaa u aba weligu dee yani xadiidkan keliya maana aayadihii baaba laga qaadanaya qawluhu tacaala alla yiri waidaa طallaqtum الnisaءa fabalagna ajalahuna falaa tacduluuhuna an yankixna azwaajahuna ida taraaduu baynahum bilmacruuf falaa tacduluuhuna an yankixna azwaajahuna yaa yaa amarkaas oo ku socdaan aayadda waxay kusoo degtay macqil ibni yasaar gabar walaashiisa oo nin siiyey ninkii waa soo furay ciddadii baa dhammaatay markaas inay isguursadaanay damceen markaasaa macqil loo yimid gabadhii ii guuri waa diiday waa ka meermeertay markaasu alla aayadaana <clears throat> soo degtay marka waidaa dallaqtum nisaa fabalagna ajalahuna ay gaaraan marka waktiga ay dhamaystaan falaa tacduluhuna an yankixna aswaajahuna ha u diidinina hana ka mancinina inay guursadaan nimankoodii hore ee u guuriya ilahay leeyahay subxaana watacaala mar marka maxaa loo loo dhahayaa marka maxaa macqil ibni yasaar loo amrayaa inuu gabadhii guuriyo oo loo leeyahay u diidin haddiiba weli aanba looba baahnayn banaan weliba aayaddan waxay daliil tahay naagta garoobka xataa inay u baahan tahay weli sababta garoob ay ahayd markaan sama garan maxaa yale macqil meeshaan lamaba canaanteen ba haddii macqil aan talaba uusan gacan ku haynin soma soma garan waxaa kaloo ilahay yidhi walaa tankixu lmushrikaati xataa yuumina walaamatu muminatu khayru min mushrikatin walow acjabatkum walaa tunkixu lmushrikiina nimanka mushrikiinta gabdhihiina ha u guurinina gabadha isma guuri karta waa la guuriyaa somaaragtaan axaadiistan u geey marka xadiidkii caaishae bukhaari kusugnaa ku dar kaana nikaaxu fi jaahiliyati calaa arbacati anxaa nikaaxa xilligii jaahiliyada afar nooc u ahay markay ka hadashay waxay sheegtay midka hadda jiro oo gabadha ninkii dhalay loo doonto oo weliga u ahaa ama qofkii weliga u ah loo doonto meher la qadimo sidaa lagu guursado taasuu nabiga soo reebay tiri markii nebi maxamed lasoo saaray kuwii kaleo dhan waa baabi'iyey kaasuu soo reebay tiri idan nikaax kaloo saxeixo ansaxayo maba jira ilaa halkaas xaba ma ahan kuwaa marka waxay leeyiin alcadadu laa mafhuuma lahu meeshaanad mafhuumaba yaalla manduuqa yaalla cadad waxba lagama qaatay kuleeyihin nacam alcadadu laa mafhuuma lahu ayba iyada sooma aysan dhihin marka falamaa bucita maxamedun sal l slam hadama nikaaxa aljaahiliyati kullahaa ayuu dudumiyey ilaa nikaaxu naasi leo nikaax maanta jira ma aha halkaasuu soo reebay leeda waa naf marka halkaas keliya unbaa nikaax sax ah mid labaadaa jira ninkii dhahayo oo cadad waxa lagama faa'iido oo afartaas ayay sheegtay ku kaloo waxaa jira oo nebigu uusa sheegin oo saxiix ahna haddaa noo sheegan hadduu yidhaha masaafada waayo masaaf xilliga nebiga lamaba aqoonin haddaanba adduunka uusan aqoonin hadday soomaali keliya ku kooban tahe midda labaad waxyaalaha ay aada u keenaan waxaa kamid a inay yidhahdaan nebigaa welila-aan guursaday fadeexay ku tahay taas ayad nebigu welila-aan inuu guursado nebigu axkaamtaas waa uga duwanaa dadka intiisa kalaa dabariga sida uu tafsiiru dabariga uu tilmaamaayo kutubta khusuusiyaadka rasuulka ka hadashana saasay tilmaamaysa midda eh, laba daliilka waxaa labaad ay keenayaan waxay tahay imaamu shaafici baa wuxuu yidhi alamru idaa daaqa tasca arrinku hadduu ciriiri noqdo wusci baa ayaa furnaanayo naagtii weligeeda la waayo laa ba in la guuriya oo nin bay ka xaakim dhiganay hadda mas'ala daruura ah inaad noo keento ma aha nacam ay waa adoo tiri oo kale waxaa weya baktiga in la cunaa banaan oo saa iska idlaaqday oo ayay lamid tahay baktiga goormaa la cunaa cinda daruura walxaajaa la cunaa idan marka horta annaga daruura kama hadlayne waxaan ka hadlaynaa naag weli aan ma la guursa karaa sideeda nacam masaladaas haa ama maya dheh ayb masaafadan daruuro banaysana ma ma oo dadku marka dhaqankana waa naqaan dalkana waxba uga nool ayb labadaas iyo waxaa weeyaan marka iyo axaadiistoo la celaayo iyo labadaas nebigaa sameeyey sameeye iyo midaan daruurada bes bal aimada shaaficiyada arrintan waa ku aad adag yihiin boqolada khuraasaaniyiinta waxay leeyihiin axnaaftu hadday ku guursadaan qaabkan waa waxaa weye ninkii ku guursado waxaa wey waana la kala kaxayna xadna waa lagu dhufanay ay leeyihin sababto ah arrinta weligaa waa arin ta'wiil aqbalaysa ma ah macluum min addiini bidaruura camal waayay l naag inaan weli la-aan la guursanin khuraasaniinta heerkaas heerkaasay gaarsiinayaan markaa muhim masaa-ishaan marka weligu waxaweya caqliga saliimkana waa keena naag inaan weli la-aan la guursanin a ah nin gabar dhalay oo intaa korinaayo oo in la yidhaha wax talaa kuma lihid wiil yaroo labaatan jiraa talo ku leh adigiina taladeedi waa lagaa qaaday wiil labaatan jira iyo oday daafeed fadhiyo yaa tala kule in la yidhahdo waxaa wey gardarro aad u weyn oo la yidhaha ninow adiga intaa soo korsanaya gabadhan waxdana wax aada u haysa gabadhan male wax ka xun oo bani aadan sameeya gaalnimo marka laga reebo yani shay caqligu caqligu keeni kara maaha see sharcigu u keenaya marka caqliga saliimkaa ma keeni kara bilah tawfiq sal allah waslam ala nabiy axamed